alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin wsala allahu cla muxamadin wcla aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin qaala alam aqul laka inaka lan tastadiica maciya sabraa wale waxaynu ku dhex jiraa isagaa ku saabsanayd nabiyullaahi muusaa calayhi asalaatu wassalaam iyo nabiyullaahi sidar calayhi asalaatu wassalaam wuxuu qadar markii hore u sheegay nebiyullaahi muuse arrin kasta oo uu sameeyo inaanu wax su aalo ka keenin ilaa isagu uu uga waramo markuu nafta dilay iyo markuu doonidii looxa ka saaray labadaba muuse wuxuu la yimi diidmo oo arrintaa ku diiday kudar qaala wuxuu alam aqulu waanan odhanin laka adiga miyaanan kugu odhanin innaka adigu muusow lan tastadiica ma kari doontid maciya la socodk sabraa sabir kuma kari doontid soo kuma hodhan wax sabir la yidhaahdo kuma awood yeelan doontid waayo mid waliba ilaahay subxaanahu watacaala waxyuu u waxyooray buu ku soconayaa qaala wuxuu yidhi markaa muuse ku weydiiyo can shay shayga haddaan ku weydiiyo bacdahaa markan dabadeed ay bacda haadihi lmara bacdahaa tan dabadeed haddii aan wax ku weydiiyada falaa tusaaxibnii ha ila joogin macnaa ha ila saaxiibin falaa tusaaxibnii ha ila joogin oo mid ila socdaba hay oo ila socdaba ha noqon waayo qad balagata waxaad gaadhay min ladunni ay min qibali xaggayga waxaad ka gaadhay cuduraa cudurdaar maa qad balagata waxaad gaadhay min ladunni ay min qibalii xaggayga waxaad ka gaadhay cuduraa cudurdaar baad ka gaadhay mar dambe haddii arrin aad samayso aanku weydiiyo waxba maaragtay iga tag oo maaragtay kuwii kala taga aynu noqonno fandalaqaa way tegeen muuse iyo khabar baa tegey xataa idaa atayaa hadday u yimaadeen ahla qarya qolo magaalo degan hadday u yimaadeen amba qaryo u istadcamaa way ka cunto dalbeen labadoodu ahlahaa qaryadaa dadkii deganaa ehelkeedii fandalaqaa way socdeen xataa idaa atayaa hadday u yimaadeen ahla qarya qaryo amba magaalo ehelkeed hadday soo gaadheen istadcamaa way ka cunto dalbeen amba cunto ayay weydiiseen muuse iyo kidar ahlaha qaryada kuwii deganaa ahlaha alhaa caa'idan alqarya haada damiirkan haa haa wuxuu noqonayaa qaryada fa abow way diideen markaasii magaalada deganaa fa adow way diideen an yudayifuu inay sooriyeeyaan amba ay martigeliyaan humaa labada nebi fa aboo way diideen an yudayifuu inay martigeliyaan humaa labada nebi inay martigeliyaan marka ayagoo magaaladii iska dhextooda fawajadaa waxay la kulmeen fiihaa amba fawajadaa waxay ku soo baxeen fiihaa magaalada dhexdeedii amba qaryada dhexdeedii waxay ku soo baxeen amba ay la kulmeen fidaaraa derbi fidaaraa derbi bay la kulmeen derbigaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco oo isaga laftiisaa doonisba iska lahaa uu wuxuu u tanteeday inuu dhaco sigaarkaas oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco meelaha qalyahan qaba qur-aanka inuu majaajka ku soo arooro meelahay dariishadaan buu ka mid yahay laakiin wax daliili uguma jiro ayaa la yidhaahdaa faaqaama wuu toosiyey khabar faaqaama waa uu toosiyey hu derbigii buu toosiyey dardigii dhici lahaa ayuu qotomiyey oo uu joojiyey markaa wuxuu yidhi muuse low shi'ta warniyow haddaad dooni lahayd ila nimankani way inaqadiyeene latakadta waxaad yeelan lahayd calayhi ay calaa iqaamati iljibaari darbigan toosintiisa waxaad ku mudan lahayd ajraa ay juclaa mishqaayad nimanka nimanasaan loo sameeyo mayahan ahayn maxaad feebarkan ugu samaysay latakadka waxaad yeelan lahayd calayhi ay cala aljibaari ajra qaala markaa wuxuu yidhi khidar haadaa kan arrinkan aad iminka samaysay firaaqu baynii wa adiga iyo aniga kala tageennii weeye <clears throat> haadaa kani firaaqu baynii aniga iyo wabaynka adiga kala tegeeni amba farqigii u dhexeeyeynu ku kala bixi lahayn weeye waa kala tegidoonni baad odhanta haadaakani firaaqu baynii wa baynika aniga iyo adiga kala tegidoodii weeye sa unabbi'uka waan kaaga warrami sa unabbi'uka waxaan kaaga warrami doonaa muusow bita'wiili ay bitafsiiri maa kii cadayntiisa ayaan kaaga waram fa unabi'uka waxaan kaaga warami doonaa bita'wiili maa aw bitafsiiri maa kii cadayntiisa ayaan kaaga warrami lam tastadic aad awoodi weyday calayhi isaga sarkiisa aad ku awoodi weyday sabraa bita'wiili maa way sii daafaysayn labadaas kii tafsiirkiisa ayaan kaaga warami lam tastadic aad ku awoodi weyday calayhi korkiisa sabra waxyaabahaad u sabri weyday ayaan kuu sheegi doonaa ama safiina kowdha buu leey markaas ama asafiina doonidii aan looxa ka saaray fakaanat waxay u ahayd doonidaasi limasaakiina kuwo masaakiina ayaa lahaa kuwaasoo yacmaluuna kaga shaqaysta filbaxri badda kaga shaqaysta fa aradtu ama waxaan doonay an ai inaan ceebeeyo haa doonidan fa aradtu waxaan doonay an aciida inaan ceebeeyo haa doonidan oo aan cillad u yeelo wa waxaa ahaa waraa'ahum hortooda halkay ku socotay doonidina malik mid boqora ayaa ahaa boqorkaasoo yaaqudu qaata kulla safiina dooni kastaba qaata qasbaa qasabku qaata kayfiyat alakdi baa laga cadeeyey qasbaa xoogku qaata markaa doonnidu haddii aanay ceeb lahayn weeye yaaqudu qaata kula safiinatin saalixatin ay sayida gooni kastoon ceeb lahayn amba cilad lahayn qaata markaa kuwaasi ayaad u xisaabsamaynayey adiguna taasi ayaad garan lahayd aayadani waa taa uu daliishado imaamu shaafici raximahullah markuu ka hadlayo masalada faqiirka iyo miskiinka kooda daran waxa uu leeyahay waxaa daran faqiirka ayaa daran waayo ma arkaysaa nimankan iyagoo dooni leh ayaa haddana waxaa lagu tilmaamay masaakiin inay yihiin wa ama kii yaraana wa ama alghulaam kii yaraana fakaana waxay ahaayeen abawaahu labadiisa waalid mu'minayni laba mu'min bay ahaayeen fakhashiinaa waxaanu ka baqnay waxaabaa kutusaya inuu nebiyullaahi sadar nebi ahaaye fakhashiinaa waxaanu ka baqnay an yurfiqa inuu geliyo amba ku kallifo kumaa labadiisa waalid inuu ku kallifo bugyaana xadgudub iyo wa kufraa gaalnimo inuu ku kallifaanu uga baqnay oo fa aradnaa waxaanu doonnay an yubdila inuu ugu bedelo humaa labadooda inuu ugu bedelo an yubdi lahumaa haddaad tidhaahdo inuu umiskee noqonayso fa aradnaa waxaanu doonnay an yubdila sababisa an yubdila inuu ugu bedelo humaa labadooda inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigood inuu ugu bedelo khayraa mid ka khayr badan minhu kan yar wasaatan xagga daahirnimada oo aqraba ugana dhowaansho badan ruxmaa xagga naxariistana fa aradnaa waxaanu doonnay an yubdila inuu ugu bedelo humaa labadooda rabbuhumaa rabbigood inuu ugu bedelo khayraa mid ka khayr badan minhu isaga sakaa xagga daahirnimada wa aqraba ugana dhowaansho badan raxmaa xagga naxariistana maarkaysa ilaahay baana markaa waxyuu ugu sheegay waladkani inuu yahay mid leexan doona oo xumaan doona tubica ah maaragtay calaa qalbihi kof maaragtay mid qalbigiisa gaalnimo ay ku daabacan tahay inuu yahay markaas sidaasaa loo dilay sidaasi ayuu ku dhintay alghulaam aladii qatalahu irtabaru dubica yowma dubica kaafira manaa qalbigiisaaba iskaga hardhanaa gaalnimo wey badasabigaba mararka qaarkood uu dulkiisa iska bannaanaan karo ayuu afkuri karaa markasta shareecada islaamka laftigeeda oo hadduu qaadici dariiq noqdo iyo wixii lamida wey sharcigooda inay ku banaanayd baad garanaysa waama ama aljidaaru kiisa dhar baan u sheegaa waxyigii alla waxyeeli wa aljidaaru derbigiina fa kaana wuxuu u ahaa darbigaasi lihulaamayni laba caruura laba inan buu ahaa yatiimayni inay yaryar yihiin baad garanaysaa waayo hadduu qofkii qaangaaro yakun lama yidhaahdo waama algulaamu wa aljidaaru derbigu fakaana wuxuu u ahaa bigulaamayni laba inan yatiimayni oo agoon ah kuwaasoo fi lmadiina magaalada ku sugnaa wa kaana waxaana ahaa taxtahu derbiga hoostiisa kanzun kansi baa ugu sugnaa kayd lahumaa labadeeda kanzun waa maalka la aasee madfuunka ah ayaa la yidhahdaa kanzun ayaa ugu sugnaa lahuma aaadu waxay daliilo tahay in alqarya iyo almadiina labadaba midba mid kale in la odhan karo wa kaana wuxuu ahaa abuuhumaa aabbahoodna wuxuu ahaa saalixaa mid wanaagsan buu ahaa fa araada wuxuu doonay inay waxay tahay baad garanaysa waayo qadiyadda ilaahada iyo ka warrami karaya nabi ilaahay oo ilaahay isagunba ka warrami karay faaraada wuxuu doonay rabbuka rabbigaagu wuxuu doonay muusay an yablugaa inay gaadhaan ashuddahumaa qaangaarhkooda ashuddahumaa qaangaarhkooda inay gaadhaan oo wayastakhrijaa ay la soo baxaan kanzahumaa kaydkoodan inay la soo baxaan raxma ayuu alla sidaa u yeelay raxma daraaddeed oo min rabbik amba marxuumayni xaal ay yihiin kuwa looga naxariistay min rabbik xagga rabbiga wamaa facaltu umaan samaynin tu'kaa waxaa madkuurkii oo waxyi sarix bay ku jiray nabi ilaaha yahay moog wamaa facaltu umaan samaynin tu waxyaabihii aan sameeyey dhacdooyinkii oo dhan kaa ah kumaan samaynin can amrii xagga arri amarkayga kamaan samaynin can amrii xagga arrintayda kamaan samaynin arrintaasi waxibay ahay daalika kaas aan kuu sheegay ta'wiilu maa kii tafsiirkiisa weeye lam tastic aanad karin calayh isaga korkiisa aanad ku karin sabraa waa kii aadi sabri weyday buu yidhi ilisaraa'ina kala kaxee halkaasi ayay ku kala tageen qisadii nebiyullaahi muusa iyo kibarna halkaasi ayay ku joogsatay markaas waa qisadu muuse iyo khabarunbuu dhex sii socday mar qura lama sheegin kii la socday muuse ee fataa muusa iyo sacibnimoon ninkii la odhan jiray ma arkaysa allah wuxuuhi subxaana watacaala wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi muxammadow wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can dilqarnayni labada jees kii lahaabay ku weydiinayaan labada jees kii lahaabay ku weydiinayaan haddaba qarnaynkani muxuu ahaa laba jees buu lahaa maaduunyada cidhif ilaa cidhifku ka gaaray baa loogu bixiyey sababta loogu bixiyey ilaahay baa yaqaana waa kow sababta labaad waxa weeye ninkani ma ahaa misaal mu ahayn nebiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam waxaa ka sugan ninkan bilqarnayn iyo kubbac ninkii la odhan jiro labadaba inuu rasuulku yidhi anigu ma ogi inay yihiin nebiga iyo inaanay ahayn kadaalika ciddu rabiulaahi moxamed ba sidaa sheegay dee cid kaloo ogaan karaysaa ma jirto weeye taas ay soo gaarsanayna insha allah wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan laakiin inuu qof